عاad إليه بفسخ cقد جاaز له byعه qبل الqبض halkan waxaa مصنifku رaحimه الlahu taعaalى uu ka guda gelayaa shardi kamida shuruudii macquud calayhiga ama waxa la kala iibsanayo ama waxa la isdhaafsanayo oo saynu tilmaanay baabku uu u caqidan yahay wuxuu ihi walaa yajuusu ma banaano baycu maa laa yamlikuhu wax aanu qofku hanan oo aanu haysanin inuu iibiyo ilaa biwilaayatin in markaa mas-uuliyaddiisa uu leeyahay mooyaane aw niyaabatin ama loo dirsaday oo wakiil uu ka yahay walaa yasixu ansixi maayo baycu maa lam yatima milkuhu calayhi wax lahaanshihiisu aanu u dhammaystirmin inuu iibiyaana ansixi mayso kalmamluuki bilbayci waa sida waxa uu iib ku yeeshay wanikaaxi ama uu guur ku yeeshay wagayrihima iyo cuquudda kale ee mucaawadaadka wax isdhaafsiga min almucaawadaati cuquudda isdhaafsiga ah qabla alqabdi inta aanu wixii gacanta ku soo dhigin fa amaa maa malakahu wixiise uu yeeshay bilirhi uu dhaxal ku yeeshay aw ilwasiyati ama dardaaran aw caada ilayhi bifaskin ama fasakhaad caqdi mucaawadaba maalan fasikhideed ugu soo noqday bifaski caqdin caqdi la fasakhay faskhidiisii ugu soo noqday kaa isaga jaaza lahu ay faqad jaaza lahu way u banaan tahay baycuhu inuu iibiyo qablalqabdi intaanu gacantiisa soo gelin halkan shari culamadu ay isla ogol yihiin oo milki la yidhaahdo macquud caleyga shuruuddiisa kamida waxaan la isdhaafsanaya mid waliba waxaa dhinaciisa ka imanaya inuu isagu leeyahay oo milkigiisa uu yahay iyo shardi gaarna loo dhigi karo kan uun mid kasii farcana laga dhigi karo oo milkigaasi inuu weliba milki taama uu yahay milkigaas dee nusuus baa tilmaantay xadiidkii xakiim ibn xisaam radia allahu tacaala canhu markii uu yihi rasuulki ilaahay ow alaab aanan hayn baa lay weydiinaya markaasaan iibinayaa kadibna intaan suuqa ka soo iibsado ayaan qofkii siinaya nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yihi laa tabic maa laysa cindak wax aanad lahayn waa laba tafsiiroo ku sugan mid ahaane laa tabic maa laysa cindaka wax aanad haysanin ha iibinin ayaa markaa xadiidku uu uu lahaa waa xadiid culammadu ay tasxiixiyaan sunanta iyo ayaa soo wariyey shardigan milkigana culamadu waa isku waafaqsan yihiin oo xadiidkii kaleenaha can bayc ilgharar nabigu calayhi salaatu wasalaam wixii harar ku jiro ama aan si uu noqonayo la garanaynin iibkiisa inuu diidayna isaguna xadiid sugan oo saxiix muslimka inoogu jira weeyi labadaba waa loo daliishanayaa kayrulmamluugi wixii qofku aanu gacanta ku haynin isagu aanu lahayn inaanu iibinaynin shardigani wuxuu u yaalaa wixii aan salam ahayn amaa wixii hadduu baycu salam uu yahay saynu arki doono bayc mawsuuf fi dima wixii qofka dimadiisa uu laga doonayo ee saas looga iibsanaya aan mucayan ahayn isaga shardigani loo shardin maayo walow culimada qaarkood hadan waa loo shardinayaayo markaa yani waxaa loogu shardiyayaa waa inaanu odhanin alaab noocaa iyo noocaasoo hebel leeyahay baan kaa iibinayahay de alaab noocaa iyo noocaasaan kaa iibinaya oo hebel leeyahay haddii uu ku daro ayuunbu isagu uu markaa waxa weya halkan soo geli karaayo la odhan karaa shardulmilki baa laga waayay laakiin shaygu hadduu mucayan yahay waa inaad adigu leedahay markaad iibinaysid kan iga iibi baa lagu haddaanad lahayn ma iibin karti maxaad ku iibin kartaa laba mid ahaan in mas-uuliyad aad uleedahayba adigu wilaayad aad leedaho ilmo yaroo aad adigu ka mas-uul tahay waxaan uu leeyahay dantiisiina ay ku jirto inaad iibiso ama xaakimba aad tahay oo de markaa waxa weeyaan qaadigii aad tahay ma dadka xukumayey deetana qofkii in alaab uu iibiya xaq loogu yeeshay uu iibin waayo dee adigaa iibin karo oo iyaduna way kuu banaantao wilaayada ayaa kuu banaynaysa waxaa kaloo ay ku banaanaanaysaa waa qodobka labaad ee waa niyaabadii in lagu dirsaday oo qofki guri gaarigayga iibi ama gurigayga iibi ama kitaabkayga iibi de waa niyaabo oo wuu ku wakiishay iyaduna way ku ansaxaysa wixii intaa ka soo haray dee kuma iibin kartid wax aanad adigu lahayn sidoo kale milkigaasi haddaba waa inuu taam yahay milkigu haddii aanu taam ahayn oo milkigu ama lahaanshuhu aanu dhammaystirnayn iyadana iibkii ansixi maayo dhammaystirka halkan maxaa loola jeedaa dhammaystirka waxaa loola jeedaa waxan haddii uu yahay wax aada wax dhaafsatay waxaan aad leedahay qaabkaad ku heshay baa la eegaya aad ku yeelatay hadduu yahay wax aad wax dhaafsatood wax ku doorsatay waa inaad uu kuu soo gacan galay ood qabdootay laakiin isagoon kuu soo gacan gelin inaad sii iibiso lagaa yeeli maayo lahaanshahaagaan dhammaystirnay qaabkaan u dhammaystirnayna dee waa ti aynu soo aragnayoo waynagii nidhi almabiicu qabla alqabdi min damaani man min damaani baayicihi shaygii aada iibsatay inta aanu weli lagugu soo wareejinin mas-uuliyaddu waxay saaran tahay qofkii kaa iibiyey oo haddii agtiisa ku baabao wixii iibkiini wuu fasakmaya oo waxaa caddaanaysa waxaan inaanad adigu lahayn markuu baaba adigu mabaad lahaynba iibkii waa fasakmay iyadoo ninkii kaa iibiyey uu leeyahayba waxaani baaba adigana lacagtaadii baa kuu soo noqonaysa marka iibkaagan lahaanshahaagu lahaansho dhamaystiran muu ahayn lahaanshuhu wuxuu dhamaystiran yahay marka hadduu baaba-a adiga uu kaa baaba markaasuu yahay wixii waxaad adigu leedahay oo lahaanshaha weliba uu dhamaystiran yahay marka arrintaasi waxay u gaar wixii mucaawadaad ah waa wixii wax la dhaafsaday sida wa la kala iibsaday ama wax aad kira ahaan u qaadanaysay waxaad tihi gurigeyga toban sanoo deganow gaarigaana igu soo wareeji oo kira ahaan gaariga aan u qaato waayahay buu ku yidhi gaarigii inta aanad weli la soo wareegin oo qabdi aanu dhicin dee sii iibin kartid maxaa yeelay gaarigan maxaad ku milkiday caqdi mucaawado wax isdhaafsi ayaad ku milkiday laakiin de weli markaa mar haddaad aanu kuusoo gacan gelin waxaa la milkigaagu waa naaqis oo taam ma aha liannahu law talifa lakaana min damaani saaxibihi اlأwal qofkii hore ayuu damaankiisa ku jiraa ka xadiidkii naha can ribxi maa lam yudman ayaa halkan culamadu iyadana u daliishadaan naha can ribxi maa lam yudman wax aan weli damaankaagii soo gelin inaad iibisood ka faa'iido nabigu alayhi الsalaatu wasalaam inuu diiday ayuu xadiidkaasina tilmaamayaa maxaa halkaa ka baxay markaa waxaa ka baxay waxyaalihii aad adigu yeelatay laakiin aanad waxba dhaafsan iyagoon kuu soo gacan gelin waad iibin kartaa maxaa yeeley hadday halkaa ku baaba'aan adigay kaa baaba'ayaan tusaalihii muxuu noqonayaa dee waabaad dhaxashay gaari baad dhaxal u heshay cid baa haysay gaariga lagu odhan maayo ma iibin kartid ilaa intaad la soo wareegeyso iyadoo ku haysa ciddii ku haysay ayaad iska iibin kartaa oo waa caadi mushkilad ma laha maxaa kuula mida wixii wadiica iyo ammaano aad cid u dhiibatay ee cidi ku haysay iyadoo weli uu ku maqan yaho aanad kaba soo ceshanin ayaad sii iibin kartaa maxaa yeele hadduu baabo de wa xoolahaagii oo baaba buu noqonayaa caariyadiibaa kuula mida wixii lagaa caariyaystay ee qof kale uu kuu hayay ee uu ku manaaficsanayey hadduu dhinto de wa xoolahaagii oo baaba magdhow baad isaga ku leedahay lakiin magdhowaasi waa bedel uune waxaan baabaay ay xoolahaagiibuu ahaa sidaa daraaddeed inaad iibiso wixii oo mustacaarahoo caariye kaaga maqan iyaduna way banaan tahay oo lagu diidi maayo wasiyadaasaa kamida uu ku tilmaamay dardaaran wixii aad ku heshay waxaa iyaduna halkaa soo gelayoo lamida alaab aad iibisay markaad iibisay qofkii aad ka iibisay maalan uu kaaba qabdooduu kaala wareegay milkigaagii way ka baxday soo maha si taamuu qofkaasi u milkiyey ceeb buu ku arkay markaasuu ku yihi waan ka dhoqday iibkii wixii ceeb buu leeyahay bal waayahe taalay soo qaada bu markaasaa tiri imika soo qaadan maaye bal ha iska yar yaallo waan u iman doona anaa iman doona wixii wali lamaad soo noqon imika wixii uu ka baxay milkigaaga si dhamaystiran baanu uga baxay soo arki maysi haddana milkigaagii buu ku soo noqday soo noqoshadaasi qabdi miyaa loo shardiyayaa loo shardiyi maayo isagoo halkii iska yaalluu milkigaagu taam yahay dabeetana haddaad mid kaleba ka iibiso intiiba sii suuq geyso wixiiba intaanad weli la soo aanad soo ceshin aad soo qaadanin haddaad suuq u raadiso ood cid u hesho qof hore u arkay ila ru'yaynu shardiyayna inagu ood mid hore u arkay oo alaabta yaqaanay ka iibiso oo tirahda adaba ina mari doonne waa caadi iibkaagana wuu asaxaya mucaawadaadkii wuxuu inoo geliyey waad arkaysaana nikaax iyo guurkii maxaa halkaa laga wadaa waxaa laga wadaa gabadhu wixii ay meher u heshay dee bilaash iyo hadiyad laguma siin ee iyadiibaa amar iyo nahyi lagu yeeshay oo waxa weeyaan guriga ii fadhi la odhanaya oo istibtaaci banaanaanaya markaa bilaash maaha waxaan intu ay meher meherka u qaadatay wax bilaash oo hadiyada maaha ee waa mucaawado weeye mar hadduu sidaa yahay wixii meher ahaan hadii jagooyin iyo inanta loo siiyay geel iyo wa markaa waa halo cayiman weeyi de wii fidimaha isagu inan doona slafku inoogu iman halkaas bul axkaam noqonayaa geelaa cayimane halheblaaye iyo heblaaye iyo heblaayele ayaa inanta meher loo siiyey laakiin weli halihii geelay ku jiraan loogama soo marin oo lama siinin oo laguma wareejin wakaa geelaagii lama odhan ma iibin karto maxaa yeelay dee waxaan waxay ku milkiday caqdi mucaawado wax isdhaafsi ayay ku milkiday markaa ilaa ay qabdooto markaa waa gacanteeda uu soo galo ma sii iibin karayso wuxuu ihi walaa yajuuzu baycu maa laa yqdaru maa laa yuqdaru calaa tasliimihi kaطayr الطaa'iri wاlcabd اlaabiqi wamaa ashbahahu walaa baycu maa fii tasliimihi dararu kasuufi calىa ظahri اlganami wa bayci diraaci min hawbi tanqusu qiimatuhu biqaطcih nacam halkan shari waxyaalaha soo hoosgelaya qaar ka mida ah aynu hore usoo aragnay buu inoo gelayaa wuxuu yihi walaa yajuusu ma banaana baycu maa wax in la iibiyo laa yuqdaru calaa tasliimihi in la salimo oo qofkii lagu wareejiyaba aan awood loolahayn wax aanad qofkii kaa iibsaday kuma wareejin karayn ama aanu isagiiba laba wareegi karaynin isagana iibkiisu ansixi maayo oo baycii waxaa loo shardiyaa alqudratu cala tasliim in waxaan la dhiibi karaa ladhii inuu yahay wax la dhiibi karo qaarkoodna way sii shiilaan cibaarada oo kasii daqiiqsan bay sheegaano alqudratu cala atasallum sida mana manhaju ulaabkii oo kale waa inuu qofku maarata xaggii mushtarigay ka eegaan imika alqudra cala tasliim xaggii baaicaa laga eegay oo qofka iibiye waa inuu dhiibi karayo alqudratu calaa tasalumna xagga mushtariga laga eegayo qofkii iibsaday waa inuu la wareegi karayo markaa labada waxa daqiiqsan bay leeyihiin alqudratu cala tasalum qofkii iibsaday waa inuu waxaan la wareegi karayo oo hadaa doonto adigu yaanaad kuma wareejin karine hadduu isagu la wareegi karaya waa caadiyo waa baycu lmaqsuubi min alqaadiri cala ntisaacihi alaab adiga xoog lagaaga haystay guri xoog lagu degan yahoo lagaaga dhaartay oonad ka soo ag wareegi karin hadduu midku yidha anaa kala baxaye iga iibi anaa kala baxaye iga iibi miyaad wareejin karta adigu gurigaa de adigu kuma wareejin karayso adigii baadan gacanta kusoo dhigi karin inaad wareejisay iska daay hadduu laakiin isagu la wareegi karayo oo ninkan uu ka cayrin karayo meeshuu kala bixi karayo iibkii wuu ansaxaya marka qudra cala tasliim de ma jirto adigi waxba wareejin kartid oo adigii baa iska miskiina laakiin qudra cala tasallum baa jirta oo ninkan kaa iibsaday ayaa wixii la wareegi karaya kol hadduu la wareegi karaya iibki u ansaxay caadi saas wey marka tusaalayaashii markaa qudra cala tasliim dee laba dhinac bay noqon karaysa sharci ahaana eh, mxuaa xisi ahaana wixii la dhiibi karinba sida gurigaa xooga lagaaga haysto gurigaa xooga lagaaga haysto dee awooddii jir ahaaneed baan kugu jirin ku salimi lahayd marka qudradii xisiga ahayd baa kaa maqan mararka qaarkoodna qudradii sharciga ahayd oo wixii waad wareejin kartaa lakin sharcigii baa kula wareejinta ad waxba kuma jiraan mana wareejin kartid oo sharcigii baa kuu diidan inaad wareejiso waaya tusaalayaashii wuxuu inoogu bilaabay tusaalihii qudrada xisigaa wuxuu yidhi ka tayri aairi xamaamkaagii duulay xamaam baad lahay xamaamkii oo duulay oo hawadaa maraya ayaa tiri waan kaa iibi hadduu soogo noqon waayo ka waran shimbir duushay kalsooni kasta aynu ku qabnay inay soo noqonayso laakiin de wax duula adigu kama daba duuli karaysid oo soo qaban kari maysid waaba iska dhici karta inay sidaaba ku tagto markaa shimbir duushay waan iibinayaa aada bo shimirtaadiiba ha noqotee ma soconayso walcabdil aabiqi addoonkaagii fakaday ee meel alle meel jaan iyo celib dhiga aanad garanaynin hadduu ku yidhaa iga iibi ana raadsanaye qiimo jaban baad kaga iibin soo ma isaguna intaasu udan leeyahay addoonkioo de maaragtay waxa weeyaan soddon kun joogay ayaa laga yaaba shan kun ka siisaiyo laba kun iyo wa istiraado kolleyba maad faraabi kumaad hayni adiga labada kun baa kuu dhaantay iibkaasi ma ansaxayo neefkii kaa lumay hadduu qofku ihahdo anaa raadsanaya ee adigu iga iibi uun iibkaasi ma ansaxayo maxaa yeel halku ka raadinaya halku ka soo helaya mar haddaanu meel lagu ogeyn neefkii waa baycu karar buu noqonayaayo halkan qudra cala tasliim sideedaba shardigan xadiidkii baa laga qaatay naha can bayc lkarar nabigu alay sala slam bayculkararka inuu diiday waxa aan la garanayn si uu ku dambaynayo wamaa ashbahahu iyo wixii u eg madkuurkaa la sheegay nusakda badankeeda ashbahahuda iyo taal ayaa daar dabcat daarilminhaaj qofka haysta isaga ashbahahumaa baa u qoran lakin makhtuudaadka kuma jirto waa meelaha markaa laga saxayo daar dabcada daaralminhaaj dabcada daarilminhaaj matnigaan sheegay wamaa ashbahahaana makhtuudaadka qaar ayaa qoray waa isku mid waaya xaggii sharci ahaan sharci ahaan wixii aan la dhiibi karin ama maaragtay tasliimka sidii sharcigu markaa diidayey ayaa iyaduna halkan uu tusaale ka bixiyey walaa baycu maa fii tasliimihi dararun ansixi maayo in la iibiyo wax dhiibitaankiisa dhibi ku jirto wareejintiisa wixii ay dhibi ku jirta ka suufi dhogortii calaa dahri lhanam aliga saaray neefkii oo buuxa ayaa tiri waan kaa iibiyey markaasuu kuri waan iibsaday sidaed markaa u dhiibaysa laba midun bay noqonaysa inaad dhogortii dulxaadisood qeyb ka tagto ood neefkii in kaga tagta de dee markii hore qofka markaad ka iibineysaan dhogortao dhan baad ka iibisay intan aad kaga tagtay wixii ka soo haray kamaad iibi iyo inaad waan soo xaabinayaa tira haragan ku simaya oo dee tira aad ka dhiijiso dhibaatayso marka maxaa samaynaysaa horta dhogorta ka ka xiir ariga neefka kolkaad dhogortii kasoo xiirto dhogortii dhulka taalla iibi laakiin dhogortii oo neefkii ku taala dee ha iibin haddaad waan iibinayaa tiraahdi tasliimkiisii inaad qeyb ka tagto oo deetana mabiici uu majhuul noqdo sida noo soo socdo oo cilmigii meesha uu ka baxo iyo inaad tiraa waan soo xaabinayaayo aada neefkii dhibaataysan neefka inla dhibaateyana lama ogolo sharcigiibaa diidan markaa tasliimkiisii macsiyo iyo dembi ayuu ku gelinayaa dhiibidiisii dembi bay ku gelinaysaa markaa iyadana markaa inaad iibiso dee lama ogola waaya wuxuu yihi wa baycu dhiraacin min hawbin tanqusu qiimatuhu biqaطcih kana isaguna waa halkii sharcigu diidanaabu isaguna tusaale u yahay walaa baycu wey ama w wa baycu dhiraaci ma banaana ama wa dhiraacin sida nusakta qaar ku qoran oo halkaa horan lagu cadfo maada lagu cadfo wa baycu dhiraacin baan isaguna banaanayn mitir in la iibiya iska dha mitir ma hadda waa suxule ama dhundhun weeyaani oo min thawbin mara ka ah oo tanqusu qiimatuhu qiimo dhacaya biqacihi marka la kala gooyo cumaamadan aad soo qabato markaasaa tidhi laba taakoo kamidaan kaa iibiyey labadaa taako halkaa ka bilaabma ilaa halkaa intood dhinac ka soo bilowdaa tidhi halkaa laga bilaabo laba taako xaggaa looga kacay ayaan kaa iibinay waa cumaamad keliya hadhow maxay markaa imanaya inaad qofkii labadii taako u goyso maxayd qiimo samaynaysaa marka maradii bilaa qiimaad ka dhigaysaa soo ma idaacatlmaal baa meesha imanaysa xoolihiioo la baabi'iyey ta idaacatlmaalna lama ogola in xoolaha la baabi'iyo iyadana lama ogola marka tanna sharcigiibaa diidan haddii maradii ay qiimo dhacayso oo qiimaheedii uu baaba-ayo ama uu hoos u dhacayo marka la kala gooyo oo de waxay imanaysaa un maradii markaa sidaa qoran loo isticmaali jiray markaa tirahdo qayb kamida eeg markaa qaybtani waa qeyb mucayana maaha qayb mushaaca way banaanta inaad tiraahdo cumaamadan dee toban doolar baa laiga siiyey maalan dee shan iska bixi aynu wada yeelano adna nus yeelo adna nus baan yeelanayaa iyo waayahay markaa nuskiisi halkuu ka bilaabmaya meeluu ka bilaabma male waa laysla leeyahay naamad laysla leeyahay ayay noqonaysaa kaa waxaa la yidhaahdaa juz mushaaca waa wax aan xadidnayn oon meel ku xadidnayn waa caadkaa waa la ogolyahay boqol kiiba intaa konton iibso boqol toban iibso boqol labaatan iibso boqol shan iibso waa caadi laakiin aad tirahdo halkan darafkaa laga soo bilaabo mitir sidaasa ama laba taakoo sidaasa ama suxul sidaasa ayaan kaa iibiyey de markaa waxay noqonaysaa qofkan xusulkaasuu leeyahy int inta kale kulama leh adna intaa lama lihin intiisa u goobay markaa meesha imanaysa dee kolkaad ugeysana maradii way qiimo dhacaysaa hadday qiimo dhacdana de waxa weya xoolihii baa la baabiyo sharcigii ayaa la khilaafay marka waa baycu diraaci ay mucayanin weey diraac mucayana dhudhun cayiman in laga iibiyo min sawbin maro tanqusu qiimatuhu qiimihiisii uu hoos ugu dhacayo biqacihi marka laga gooyo intaa in la kala gooyo kaasi markaa shardiga alqudratu cala tasliim ayuu hoos imanaya shardi kale ayuu u gudbo wuxuu yihi walaa yajuusu baycu lmacduumi walaa baycu lcarabuun walaa bayculmacduum wa aan lahaynba in la iibiyo waxaad odhan kartaa halkan imika bayculmacduum laba arimoodba waad gelin kartaa inaad tirahda qudra calaa tasliimkiibuu gelaya shay aan lahayn baan kaay shayga aan lahayni waa maxay waa shay aan lahayn oo mucayana ma aha kii mawsuufka ahaayee dimada ku jiray maaha salabkii meeshaa soo gelin iyo bayc mawsuufki dimihii maarata lamidka ahaa waa maxay ha shaydaasi waxay dhali doontaan kaa iibi gurigaan halkan ka dhisi doonaan kaa iibi waa kaa dhisaankiisi saasay imaka yihahda way sameeyaan badda wuxuu ka toban guri baa la dhisayaa waa kuwa dhisaynadii haye hala kala boobo shirkaddu waxay ku dhamaystiri doontaa insha allahu tacaala toban sanadood laba sanadood saddex sanadood iibkii wuu bilaabmay bay kuhanayaan ama sida carabaha bada tajiir kirada ah, kirayntii way bilaabanta wixii on la dhisinba marka waa macduum wey beyculmacduumkan uu soo gelaya wax aan jirin oo mucayana wey wax macduumahoo aan jirin oo cayiman guriga halkaa laga dhisi doono neefkaasi wuxuu dhali doono in la iibiyo lama ogola liannahu hayru maqduurin calaa tasliimihi oo markaa shardigeenni caadiga ahaa ayaad gelin karta xaggii jahaaladana waa la gelin karaa shardiga inoo soo soo cilmiga ah, na waa la gelin karaayo de wuxuu si uu noqon doono allahu aclam marka isaguna bayciisu ma banaano de waa qararkaa weey walaa baycu lcarabuun carabuun iyo curbuun intaba waa la yidhaahdaa iyo curbaan iyo in caynka hamse loo bedelo intu way jiraan waayahay ilaa lix luqay ku sheegaya baycu lcurbuun iibkii carbuuntu ma banaano iibka carbuuntu waa maxay waa inaad alaabtii iibsato kadibna aada lacagtii qayb bixiso oo tiraahda haddaan sidaa iibka kusoo dhammaystirana dee lacagtii bay ka mid tahay haddaan ka noqdana adaa iskale taasaan banaanayn oo taa lama ogola laakiin arbunta inagu aynu sameyno da dad wixii iibsato inaad qeyb lacagtii sii bixiso hadhow inaad soo dhamaystirto haddii aad soo dhamaystiri weydo wax dhacaana oo de in la fasaka ay noqotona lacagtaadii aad ceshanayso kaa maaha arbunka la diiday curbuka la diidaya waxa weeye lacagtani way kaa dhimanaysaa haddaa xataa ka noqoto oo qofkii saasuu alaabtii iyo lacagtiiba ku wada qaadanaya de waa xaaraan muxuu lacagtaadan ku qaatay muxuu dhaafsaday ilan bilaash maad si umaad siina kumaad sadaqaysanayn ninka hadiyad iyo sadaqad maaragtay waxa weye waxaan umaad siinaynin ee wax isdhaafsibay ahayd waxbana maad dhaafsanoo waxba maad ka qaadanin markaa iibkaasi isaguna baatil buu noqonayaayo isaga waxaynu soo gelin doonaa shuruudda faasidka ee maaragtay caqdiga fasahaadinaysa oo shardi faasidaa meeshii la socda faasidka faasidkaiina oo waxa weeyaan waxa uu keenayaa caqdigii inuu kharibmo oo shardiga fasid wa haddaan iibkii ka noqdo lacagta adigaa iskale marka waa baycun hibati inda cinda alfask bishari hibatin cinda alfask marka shardigaa caqdigaa kale ee loo shardiyay ee hibada ayaa markaa fasahaadinaya isaga wuxuu yihi walaa abcan nahyi baana kusoo arooray dee nabigu alayhi الsalaatu wasalaam inuu nahiyey naha rasul sl can bayc اcurbaan marka waa balaagaadki imaamu malik balaganii ana can camr bni shucaybi can abihi can jadihi nahaa rasuul lah sal an bayc curbaan marka xadiidkaasoo de balaaq marka la hahdo sanadkii markaa inqiaac baa ku jiraya oo de ciddii u warantay muu sheegin laakiin muwaaa ruwaadiisa mid kamid oo ah abu muscab azuhri la yidhaahdo oo ragga markaa waliba muwaaa weriye ragga ugu mudan ah ayaa sanadka xidhiiriyeyoo isagu malik wuxuu ka wariyay inu yihi xadaanii rabiicatu can camr bni shucaybi can abiihi can jadihi nahaa rasul sl slm can bayci alcurbaan markaa haddii markaa taasi ay noqoto markaa sanad fiican ayuu markaa noqonaya wuxuu yihi walaa yajuuzu baycu maa yujhalu qadruhu ka bayci الsubrati ila qafiiza minha walaa yajuuzu baycu ma tujhalu صifatuhu kalxamli fi اlbaطni wاllabni fi الdarci wاlmiski fi اlfa'rati wa bayci diraaci min الdaari wahuma laa yaclamaani durcaana الdaari wa fii bayci اlأcyaani alati lam yaraha اlmushtari qowlaani aصxuhmaa anahu laa yajuuz والثاني أنه يجuز إdا وصفها ويثبت للمشhتري الkخhyاaر إdا رآها وإن رآها قبل العقد وهي مما لا مما لا تتغير جاز نعم مما لا تتغير جاز بيعها فإن رآها وقد نقصت ثبت له الخيار وإن اختلفا في النقصان فالقول قول المشhتري ولا يجuز البيع بثمن مجهول القدر كبيع السلعة برقمها وكبيع السلعة بألف مثقال ذهبا وفضة فإن باعه قطيعا كل شاة بدرهم أو صبرة كل قفيز بدرهم جاز وإن لم يعلم مبلغ الثمن في حال العقد وإن كان لرجلين عبدان لكل واحد منهما عبد فباعاهما بثمن واحد ولم يعلم كل واحد منهما ما له بطل البيع في أحد القولين وصح في الآخر ولا يجوز البيع بثمن مجهول الصفة كالبيع بثمن مطلق في موضع ليس فيه نقد متعارف فإن باعه بثمن معين لم يره فعلى قولين ولا يجوز البيع بثمن إلى أجل مجهول كالبيع إلى العطاء وبيع حبل الحبلة في قول الشافعي رحمه الله وهو أن يبيع بثمن إلى أن تحمل هذه الناقة وتلد ويحمل ولدها intaasoo dhan sheekhu waxa uu kaga hadlayaa hal shardi oo kamida shuruudii bayca waana alcilmu bilmacquudi calayh amana wa muamanan waa in la yaqaan oo madmadow aanu ku jirin waxa la iibsanayo iyo waxa lagu iibsanayo mabiica wixii la iibsanaya alaabti la kala iibsanaye iyo samankoo lacagti ama wixii la dhaafsanaye lagu maaratay la weydaarsanayey maaragtay lagu bedelanaye labaduba waa inay qayaxan yihiin oy cad yihiin sidaa daraaddeed odaydan markaa naha can bayci karati laga qaadanaya xadiidkaas unbaa laga qaadanaya shardigan isagana lagala baxaya wuxuu yihi iyo maaratay axaadiid kaloo fara badan bayculxasaadkii iyo bayculmulaamasihii iyo baymun waxaasoo dhan iyagana jahaala ku jirta iyagana halkaana waxaa lagala soo wada baxay shardigan cilmigaa wuxuu yidhi walaa yajuusu ma banaana baycu maa wax in la iibiyo yujhalu qadruhu intuu leegyahay aan la garanayn ka bayci subrati waa sida in kuus halkaas yaallo la iibiyo ilaa qafiiza minhaa hal galaan oo kamida mooyaane iska dhintay qafiisku waa un weel wax lagu miisi jiray oo iska galaan oo kale ahaayo reer ciraaq ay isticmaali jireen marka waxa uu yihi wuxuu markaa noqonayaa bay leeyiin qafiisku waa sideed makuuk makuukuna waa saac iyo badh markaa saac iyo badh baad sideed ku dhufanaysaa laba iyo toban baa kuusoo baxaya sawma labi iyo toban saac ayuu qafiisku u dhigmi markaa dee saaciina galaankeenan maanta ah labadiibuu udhigmayaa soo ma laba galaan ayaa dee saacii noqonaya taqriiba markaa labiyo toban saac yani afar iyo labaatan galaan meelaha ayuu qafiiskii noqonay marka muxuu yihi waxaan kaa iibiyey buu yihi kuuskaa halkaa bariiskaa halkaa kuusana tuulan ama qamadiga halkaa tuulan waan kaa iibiyey foosta mooyaane hal foostmaan kaalaalaya inta kale adigaa de waayahe wixii marka foosta laga qaaday talo inta soo haraysaa imisay noqonaysaa la garan maayo horta wuxuu imise foosto lama oga haddii la og yahay inuu toban foosto yahay oo dee talo yidhi foostaan ka reebtay de mushkilad ma leho waa la wax la garanayo laakiin wax aan qadarkiisii la garanayn subro kuus halkaasoo inta kiilooyow yahay ba aan lagey inta markaa waa weyaan galaanow yahay la garanayn ayuunbu wuxu uhi waan kaa iibiyey galaan mooyaane inta kale dhan waan kaa de soddonkii marka laga biso talo maxaa soo hari doona qofkii shaki baa gelaya marka mar hadday sidaa tahay ma soconayso iibkaasi ma ansaxayo laakiin haddaad intaod soddonkaagii ka miisata marka hore aad tiraa intaa soo hadhay baa kaa iibiyey oo talow intaas waa imisa waxba inagami karo hadduu arkayo wuu iska yar qiyaasanayaa soo maha inuu ogaado qadarkeedu shardi maaha haddaad waxba ka soo reebin waxba haddaanad ka soo reebin inuu eego oo markuu eego isagu iska qiyaastaa kugu filan deetana uu sidaa ku iibsado arigiiyo halkaa yaacaya ayaa tiri arigaasoo dhan waan kaa iibiyey oo waa misaad iga siisay geligiisa isku shan kun bixi la wareeg oo tiradiisu waa imise in la yidhahdo waxba khasab maaha kol hadduu wada arkayo u wada jeedo ha wada arko neef neef neef waliba ha u muuqdo neefna yaanu ka qarsoonaan kol haddii wixii u wada muuqdo waa caadi soo arki maysi wixii kuu muuqdee la arkayo ee midna aanu kaa qarsoonayn ama intiisa qarsoon iyo intiisa muuqataa boqol kiiba boqol ay isku mid yihiin sida beriiska iyo qamadiga iyo wixii lamidka ahaa inaad arkaysaa kugu filan qadarkiisa in la sheegaa shardi maaha laakiin haddii wax laga soo reebayo markaasay khasab noqonaysaa in horta la garto wa is isku is markuu isku dhamaystiraya misu aha si marka waxaan laga jaro inta soo haraysa loo garto saas wey wuxuu yihi walaa yajuuzu baycu maa tujhalu sifatuh sidoo kale wax aan qaabkiisa la garanayn haddii la doono intuu yaaba la garan lakin qaabkiisii haddaan la garanaynin isagana ma banaana in la iibiyo kalxamli fi lbatni uurjiifkii oo kale caloosha ku jira hashan inay riman tahay waad garanaysa laakiin muxuu noqon doonaa malaba ma dhidigba waa neef noocmaa ayaa dhalan doona ma garanaysid tilmaantiisi iyo ma garanaysid marka ama wuxuu ku yihi uun gaari laagurusana ayaan iibinaya miga iibsanaysa maad arag sifadiisiina ma garanaysa sooma ma ansaxay iibkaasi dee ansixi maayo cala aljadiid qadiimku isagu waa inoo iman doonaa insha allahu tacaala waaya wallabani fi darci caanihii ku jiray candhada neefka waxaad tiri hashaas wakaas waad arkeysaa way gaaxatay baaldi wax ku dhow ay dhiiqaysa iibso markaasuu kuri inta koobay doonto aniga hay noqotee si jumlada una iiga iibi intaanad waba lasi waxay doonto hay noqotee ma banaano maxaa yeelay wixii lamana arkayo inuu noqon doonana allahu aclam markaa lama iibsan karo oo ma asaxayo isagana waa qararki walmiski fi lfara cadarkii miskiga oo ku jira haragii feeradani waa harag oo waxay leeyihin deerada imika mana aggan jaynaha iyabaa laga helaa bay leeyihin deerada nooc kamida ayay fiixbaa ka soo baxda meelahan caloosha fiixdaasi markay soo baxdo way cuncuntaayo geedihii meelahaasuu ku xoqdaayo way ka fuqdaa way ka go'daa fiixdaa go'day de waa haraggaa de nu dee maaragtay kuusan soo maa waa lasoo qaada marka la dilaaciyo dhiiga ku jira weeyaan cadarka miskiga lagu sheegaya cadarkan miskiga lagu leeyahayba waaba dhiigii fa ina almiska bacdu dami lghazali waa kii ulaabu tanabi ya markuu isagu dadka iska fadilay maarata meykan waa kii mamduuxiisa ku fadilay markaasuu lahaa hadduu maaratay fain tafuqi anaama wa anta minhu dadka haddaad kor u dhaaftay adigoo haddana kamida la hariibsan maayo oo lala yaabi maayo in qof dadkii kamidii uu haddana samada ku yaryaraaday oo say u dhacaysa ayaan la odhanin maxaa yeelay fa ina almiska bacdu dabilghazaali cadarkan aad aragtay ee aadka u waa dhiiggii deerada qeyb kamida marka isagoo dhiiggii kamida ayuu haddana isna miski yahay dhiiggii kalena dhiiggaa qurunka uu yahay buu leeyahay marka miskigu waa sidaa waa dhiiggii qeyb ka mida haddaba waxaan uu ku jiro haraggan uu ku jiraa fero la yidhaahdo haddaba wixii oon la dilaacin weli oon dhiiggii ku jiray ama cadarkii ku jiray intuu leegyahayba aan la arag inaad tidhaahdo inuu iga iibso day ma soconayso oo iyaduna waa majhuul weeyaan wa bayci dhiraaci min addaari sidoo kale waxaan isaguna ama waa baycba dhaho walaa yajuuzu baycu diraaci waxaan banaanayn in la iibiyo dhundhun ama mitir min adaari gurigii kamid ah humaa laa yaclamaani iyagoon garanaynin durcaana daar inta mitiree gurigu yahay waxaad tihi hal mitir cubic mjeeda kaare soo ma ha square squarene kaareg ml francisco miya <laughs> mitir kaare waayahay ayaga ah, <laughs> ransiiska mitir kaare yihahdo marka eh, hal mitir iskuweer ama isku wareeg oo guriga kamidaan kaa iibiyey de waa yahayo gurigaa waa imse mitir lama garanayo kol haddaan la garanay mitirkiina maad xadidinoo maad oran mitirkaasaan kaa iibiyey waxaad tiri uun hal mitir isku wareeg unbaa tir de markaa ma ansaxayso sababtoo ah qofkani mitir mucayanana kaamuu iibsan boqolkiiba intaa gurigana kaamu iibsan inaad si mushaaca qofka wixii uga iibiso oo tidhaahdo waa jagadaasaan leeyahay boqol kiiba soddon baan kaa iibi boqol toban baan kaa iibi boqol kiiba shan baan ka mushkilad male taasi waa caadi intay noqotoba isaguna boqol kiiba intaasun gule inuu arkayo markaa shardi noqonaysa mitir cayiman oo tiri wakaa kaagiina ma jiro markaa ma soconayso laakiin haddaad garanaysaan zurcaan daar inta mitire gurigu yahay labiyo toban labiyo toban lagu dhuftay inuu yahay adaad ogtihiin oo tiraa mitir baan kaa iibiyey tay waa la garanaya labiyo tobankiiba hal baan kaa iibiye weyaan labiyo tobankiiba hal baan kaa iibiyey hadhowna boqol kiiba intuu noqonaya waa la garanaya markaa waa caadi oo waa gurigii waa isla meeshii waa isla oo marka labiyo toban meelood loo qaybiyo unbu isaguna meel helaya adna aad markaa helaysaa inta kaleo koob iyo tobana waa saas markaa caadi bay noqonaysa laakiin waa markaanay garanayn tani wa baycu dhiraacin min addaari dhudhun kamida gurigii ama mitir kamida gurigii wahumaa laa yaclamaani iyagoo aan isla garanaynin zurcaana addaar waa jamcu dhiraac inta mitira ay tahay waaya wuxuu yihi wa fii bayci alacyaani alatii lam yaraha almushtari qowlaan wa fii bayci acyaan in acyaan la iibiyo ashyaa mucayan acyaanta toonsa garana waa waxaanu ku jirnaa waa bayculacyaanba wey in shay cayn ah la iibiyo allatii lam yaraha lmushtari oo aanu qofkan iibsanayaa arag ama ka iibinayaa arag waa isku mid ah. qowlaani laba qowl baa ku sugan wax aanad arag inaad iibsato waargaari laanguruusanaan hayaa imikaa iibiya oo niyo maxaad intaasaan siinay gaari waabaan ubaahnaaye waan iibsaday ma ansaxayo hadda lamaba sifeen hadii doon laba qowl baa ku sugan oo qadiim iyo jadiida asaxuhumaa waa jadiidkiiye kooda sixada badan ee rajaxani annahu laa yajuuz waa inaanu banaanayn maxaa yeelay nebigu alayh sala slam nahaa can bayc ilgarar bayculgararka nebigu wuu diiday waxaa sida uu yahay aan la garanayn in la iibiyo gaari un baa lagu yihi hadhow toolo si uu noqon doona allahu aclam markaas ma banaano markaynu ma banaano nidhaahno ma markaan sifaadkiisa iyo tilmaamihiisa la sheeginba mise waa marnaba ma banaana haddana halkaasay isku sii qabanayaan oo wajhayn baa kasii baxaya qowlkaa koobaad ayay wajhayn kasii baxayaanoo markaynu idhaahno ma banaana ma waxaan u banaanayn marka aan la tilmaamin en tilmaamihiisa la dhamaystirin mise xataa haddii la dhamaystiro markaa muctamadku wuxuu kuleeyahay xataa haddii tilmaamaha la dhamaystiro mar haddii waxaani cayn uu yahay ee baycu shayin fi dima wax dimada ku jira aanu ahayn tilmaantu waxba uu faa'iideyn mayso haddii xataa sifaatu salamkii oo dhamaystiran la sheego kol haddii waxaa laga wada hadlayaa cayn uu yahay gaarigu ninkani meel kusoo arkay uu yahay ama gaari guriga u yaalla u yahay ama macradka u yaalla socon mayso waana bayculqaran maxaa yeelay mar hadduu wixii mucayan yahay waxa lagaga bogan karaa waa in la arko markuu shaygu dimada ku jira dee lama arki karayo markaa isaga tilmaantiibaa la ogolaaday lilxaaja laakiin mar hadduu mucayan yahay dee halaga bogto halkaa maxaa ka soo baxay waxaa halkaa ka soo baxay indhoolihii inaanu bayculayaan geliba karin qofkii aan indha qabini baycusalab mooyaane baycul acyaan maba geli karo oo cayn ma iibsa maxaa yeel lanulaa yara si kastoo sifaatka loo sheegana sifaatu laa takfi mar hadduu waxaana mucayan yahay waa inuu arka baa lagu leeyahay wa min hunaa laa yasixu baycul acmaa marka wathaani qowlka labaad annahu yajuuzu waa inuu banaan yahay idaa wasafahaa haddii uu sifeeye buu yii waaya wayadkuru oo uu wayahbutu waxaana u sugnaan lilmushtari qofkan iibsaday alkhiyaaru khiyaar baa u sugnaan idaa ra'aahaa markuu arko bayca eh, qowlka labaad waa qadiimkii wuxuu leeyi wuu banaan yahay idaa wasafaha buu yidhi haduu sifeeyo hadduu sifeeyadani maaha inuu sifaadkii dhamaystirayo waa inuu yihahdo gaari laa guruusana gaari jinsigii buu sheegay soo maha laa guruusanana muxuu sheegay noocii waa bidikri ljinsi sifada halkan lagu sheegayaa waa dikru ljinsi wa nooc baa ku filan buu le qadiimku oo qadiimkani haboodin ilan wa inagii sifaatu salamka marka la sheegay wa inagii qawlkii hore ka farcinay marka halkan idaa wasafaada laguu sheegayaa ay waa bidikri اljinsi wanawci shayga in jinsigiisa iyo noociisa la sheego iyaaba ku filan buu ley qadiim ama markaa sifaadkii aan lasii dhamaystiro ama yaan lasii dhamaystirin deetana iibkaasi saasuu ku ansaxayaa laakiin ma laazimayo goormuu laazimayaa marka intuu arko uu ku qanco markuu arko hadduu ku qanci waayo xaq buu leeyahay inuu ka noqdo ayuu leeyahay qadiimku oo xadiis daciifa ayuu daliishanayaa oo odrhanayaa qofka iibsada wax aanu arag fa huwa bilkhiyaar idaa ra'aahu khiyaar buu leeyahay markuu arko marka waxaa la yidhi xadiidkaasi wax jira maaha waa min qowli muxamed ibni siriine xadiis ahaan in loo sheego iyaaba qaldanoo ninkan waxa marfuucaa ah soo wariyey cumar ibni ibraahim ibni khaalid alkurdi baa la yidhahdo yadaculxadiisa baa la nin axaadiistaba sameeya iyaa soo wariyey markaa waa xadiis aan markaa jirin weeyaan mawduuc ba lagu sheegay wa inamaa huwa min qowl ibni maxamed ibn siriinoo taabiciya warkiisii weeyi sidaa daraaddeed qowlkaa qadiimkii waa daciif soconna maayo qowlkaa jadiidko in wixii la arkaa inuu shardi yahaya yaa lagu shaqaynay waay wuxuu yihi wain ra'aahaa haddaba aragtidu ma in marka la kala iibsanayo la arkayo ayaa shardiya mise waxaa ku filan in hore loo soo arkay wain ra'aahaa hadduu haddaba arkay qofkan iibsanaya iyo ka qabilalcaqdi inta aanay caqdiga wadagelin horey usoo arkeen wahiya shayganina mimaa wixii bay ka mid tahay laa tatagayaru aan isbedelin dabcada daaralminhaaj haaliban bay ku daraysaa waa kelmad fiican laakiin nusakhdii kitaabka ee makhtuudka ahayd kumay jirto ya taasina may ku darta <laughs> kuma jirto makhtuudaadkii kitaabka maarata nusakhdii makhtuudka ahayd ee muctamadka ahayd kuma jirto wahiya mima laa yataayaru ama laa tataayaru iyadoo shaygani uu yahay wax aan isbedelin sida badan weey jaaza baycuhaa in maarata cayntaa la iibiya way banaan tahay guri ay ama banaan jago ninku meel boosu halkaa ku lahaa oo labaduba ay arkeen ayuu yidhi nin booskii baan iibinaya halkaa aan ku lahaaye bakii halkaa ahaa oo waa kaa iibsan waa kaa imika miyay arkayaan imika ma arkayaan lakin de hore usoo arkayan dhulku miyuu isbedela inta badan isma bedelo waa dhici karta in dooxiy iyo ka dilaacaan mar dambe laakin inta badan dee dhulku isma bedelo marka hadduu waxaan yahay wax sida badan aan isbedelin iibkii u ansaxaya hadhow marka meeshii la taga haddii la arkay iyadoo isbedeshay ninkii khiyaar buu inuu ka noqdo oo dee baa soo baxa waa kaloo wuxuu yihi fain ra-aaha haddii uu markaa markii meeshii uu dul tegay uu arko waqad naqasad iyadoo isdhintay meeshio laaga ka dilaaceynunbuu arkay oo biyo lagu soo faruuray habata lahu lkhiyaaru inuu ka noqdo ayaa u bannaan in ikhtalafa hadday isku khilaafaan fi nuqsaani inay isdhintay iyo in kale falqowlu qowl lmushtari buu yidhi halkan warka waxaa la aqbalayaa ninka mushtariga ah baa wuxuu yihi way isbedeshay oo waxan laagahan iyo waxani may jirin baycuna wuxuu yihi waa way jirtay bay ahayd wax isbedeliina ma jire dee kama noqon kartid yaa lama la aqbalaya ee waxaad adiga kugu soo degdegaysa alaslu cadamu nuqsaan ila saas had jeer asalkan ka jirnay nin nusqaan sheegaya nuqsaantuna waa xaadis soo ma waa shayun xaadiu waa wax xaadita marka waxaan xaadidkee dib ka yimid ka anfiyaya ayaa bayino looga baahan yahay waaan jeeda ka sugaya ka xaadidka sugaya iyaa bayino looga baahan yahay walaslu cadam lxaadidi marka haddan xagaa ku socna yaayaa ku jooga baayaca ku joogaya ha laakiin mid baa kuu dhuumatay baa lagu leeyay oo midda kuu dhuumatay waxa weeye baaicu maanta wuxuu sheeganayaa mushtari waxba ismay bedelina laagtan yar iyo inta waad ogeyd ila laagta imika way jirtaa waa la arkaya wixii waa loo jeedaa hadda ee wuxuu leeyahay waad ogey kanna wuxuu leeyahy aniguma ogey laagtaa anigu maan ogey oo markaa markaa waxa weeyaan laagtaasi meeshan kuma ogeyn marka alaslu cilmuhu biha aw cilmihi alaslu cadamu cilmi lmushtari baa la yihi bidalika mushtarigu inaanu waxaan ogeyn yaa asala laagta nambar un timid markaa waxaa laga soo qaadayaa in markii uu arkay kadib ay laagtani timid sidaa daraaddeed falqowlu qowlu mushtari nusqaantan haddii ay isku khilaafaan oo wuuha waa nusqaan dib ka timid uu yidhaahdo warkiisa ayaa la aqbalayaa liana alasla cadamu cilmihi calaa haada alwajhi waxaa asal ah qaabkan inaanu u ogeyn walaa yajuuzu baycu biamani majhuuli qadri sidoo kale iibkii ku asixi maayo lacag aan qadarkeeda la geranayn imika maxay sameeyaan waa kan ka bayci silcati biraqmiha wuxuu ku iibinayaa silcadii waxa ku qoran hadhow faktu markuu yimaado way ku waxay iman doonta maaragtay laga soo diri doonaa ku fatuuradii de waynu arkaas marku arki doonaa wixii ku qoran mid walba raqamka ku qoran mid walba qiimihiisu qiimaha baa lagu soo qoraya qoraalkii u imanaya warqadii baan soo gaadhine sii gurta alaabta markaasaa lasii kala boobay hadhow tole waxay noqoto iibkaasi waxba kama jiraan waa albaycu biraqmi baycu silcati biraqmia ah. ayaa la yidhaahdaayo waa waxa ku qoran ama iyaduu ku dul qoran yahayba waan la arkayn hadhow buu soo bixi doonaa ama warqad maqan buu ku qoran yahay oo aan imika la garanayn waxa ku qoran iibkaasi ansixi maayo waaya wa ka bayci silcati waa in sida alaabtii la iibiyo bialfi mihqaalin kun maalan mihqaal kaba soo qaad kun garaam oo dahaban wa fidatan dahab iyo fido isugu jira kun garaam oo dahab iyo fido isugu jiraan kaas siiyey bu markaasuu yii waa siista haye halkay mushkiladu kaga jirtaa intee dahaba intee se fidaa hadhowto waxaa laga yaaba sagaal boqol iyo sagaal iyo sagaashan garaam oo fidaa iyo hal garaam oo dahaba ah. inuu isuu kaa keeno u ku ihahdo waa kan isku jirki meena isku jir ahayn waa isku jir adna aad tirahdo cagsiga kasoo dhigo sagaal boqol iyo sagaal iyo sagaashan garaam oo dahaba ah iyo hal garaam oo fidaa ah. keen saasay maarata aynu ujeednay marka de wax soconaya ma aha fain baacaw hadduu ka iibiyo qaiican goosan ariya kula shaatin bidirhamin arigiyo subsumayo halkaa ayuu yihi lax walba waxaan kaa siiyey ama neef walba waxaan kaa siiyey dirham imika de boqol doolar badhe calaa neef konton doolar buui aw subratan ama kuus halkan yaallo gelaydiisii ama haluurkiisiiya ayuu iibiyey kula kafiisin bidirhamin calaa galaan galaan iyo dirham buu ku yihi galaan kastaaba waa doolar buu ku yihi calaa galaan hal doolar jahaasa way iska banaan tahay taasi mushkilad ma laha wain lam yaclam yaanu ogaanba mushtarigu ama baayic labadood aanay ogaanin mablaa hamani inta uu yahay uu gaadhsiisan yahay lacagtu gaadhsiisan tahay fii xaalilcaqdi markay iibka gelayaan lacagtu intay noqon doonto yaanay ogaanbe goosan arig u wato isagoo laftiisu aanu garanayn tiradeeda ayuu ka yidhi war iga wada iibiyo calaa neef konton dollar iga imika wada duuduubka way ku iibsadaan soo maha markaa ka iibsa alaa neef conton de wixiina wuu arkaya u ujeeda imikuba da tirada lagu bilaabay mushkilad male waa la ogaan karaya hadhow talo noqotay soo inta neefa noqoto ka tagi ku dhufanaysa marka mushkilad male inaan bilowga hore la garanayn isku dhufashadu intay soo bixi doonto kol haddii wixii dariiq qura uu leeyahay oo dariiq labaad aan xisaab labaad aanay soo baxayna mar walba ay in qura u soo baxayso neef walbana wiii la siiyey la sheegay ama galaan walba intii la siiyey caadi wey mushkilad malaha waaya wain kaana lirajuleyni haddii laba nin ay leeyihiin cabdaani laba adoon laba gaariba ka soo qaad addooma ma jiraan likulli waaxidin minhumaa cabdu mid waliba uu mid leeyahay fa baacaahumaa labadoodiiba isla iibiyey biamanin waaxidin lacag qura ayay kuwada wada iibiyeen walam yaclam ma oga kullu waaxidin minhumaa mid kastoo labadooda kamidii maa lahu inaad kala goysay ku fiican tahay waxa uu yeelanayo waxa uu leeyahay inta uu ka leeyahay lacagta ma garanayo baala baycu iibkaasi waxba kama jiraano waa buraya fii axadi lqowleyni labada qowl midkood waa ka muctamadka ah wasaxa waanu asaxayaa fi laakari qowlka kale sida uu leeyahay waa masalo kale oo alcilmu bithamankii u noqonaysa laba gaari oo midna adigu aada leedahay midna saaxiibkaa leeyahay intaad isku qabari noo wada iibi bu kuri kaygana iibi kaagana kaagamaad iibinaysaa waa now kaygana ku dar iibi ama lax baad soo eridood maaratay sayradda keenaysa mid jaarkaagi wartaydana raaci ku yiri waa isla soo eriday labadiioo markaasaad isku qabatay mid baa ku yidhi na waan wada iibsanayaa labadi waan isku iibsanayaa maxaad iga siinaysa yaad isku iibsanaysaa midba waxaan siinayey toddobaatan midna toddobaatan mn siinaye war anigu wa waaan waan isku iibsanayaa isuu kay qabo qiimo gaar qiimo keliya isha dee waa yahay haddaba waxaa tiri bal boqol iyo tobanun iska bixi labadooda haba boqol iska bixi labadoodabaa tiri boqol iyo ku iibisay kaagu imusuu gooyey ka kalese imusuu gooyey lama kala sheegin lama odhan kana waa konton kana waa lixdan ama kana waa lixdan kana waa toddobaatan lama kala odhan ama kana waa lixdan kana waa lixdan kol haddaan la kala odhan ee laysku qabtay hadhow haddaad adigu lahaan lahayd labada neef mushkilad male waa caaltaas waa ansaxaya qawlan waaxidan maxaa yeele waxaa dhan ba adigaa wadanade lacagtan adunbaa wada qaadanay laakiin imika de idinkii markaad isku noqotaan baa isqabsanaysa kolkaad tiraa war wixii boqol iyo toban baan isku siiyey dee kaagu waxoogaabu kayga ka yar hooseeyey adigana konton un baan kugu qiyaasay aniguna lixdanka ayaan kaygiina ku qiyaasay su ku leey waxaa noola imanin lacagta inoo kala qeybo shan iyo kontonna kee shan iyo kontonna qaado saba maha <laughs> isqabsi baa meeshii ka bilaabay kol haddaanu mid waliba intuu leeyahay iibka aan lagu dhex sheegin miyuu ansaxaya mise ma ansaxayo muctamadkuma ansaxaya buu maxaa yeelay jahl bimablagi thaman bimablagi maali kulli minhum mid walba intuu leeyahay baan la garanayn oo jahli uu ku sugan yahay qad yuadii dalika ila tanaazuci wاlkhusuuma isqabsi buu keeni karaa markaa baycularar buu gelaya wasaxa fi aakhari qowlka kale isagu wu ansaxaya u ansaxayaa buu leeyahayo de waa la labada neef ilan waa la garanayaa waa la qiimeynayaayo hadhowna boqoleydaa lagu soo saarayaa nin walba lacagtiisu intay noqonayso marka loo yeeday qiimihii saxda ahaa iyo ay sheegaan sicro suuqi ayuunba hadhow halkaa laga qiyaas qaadanaya hadday idhahdaan ha labada neef midna siddeetan buu ahaa midna wuxuu ahaa lixdan hadday yidhaahdaan dee boqol iyo afartan bay isku noqonayaan marka dee midna wuxuu yeelanayaa meeshii to toddoba asbaac baa laga dhigaya toddoba meelood oo islaag marka qiimaha loo qaybiyo midna wuxuu yeelanayaa afar subuuc midna wuxuu yeelanayaa saddex subuuc markaa boqol iyo tobankii un baa loo qaybinayaa toddoba meeloodo midna waxaa la siinayaa afar subuuc midna waxaa la siinayaa saddex subuc saasay noqonaysaa markaa qowlkan kale uu isagu leeyahayo saasaa loo qiyaasayaa wuxuu ihi walaa yajuusu lbaycu iibkii ansixi maayo bihamanin lacag lagu iibiyey majhuuli sifati qadarkiisa haba la gartee laakiin tilmaantiisa aan la garanayn kalbayci bihamanin muطlaqin sida in lagu iibiyo lacag aan la kala qaadin fii mowdicin meel laysa fiihi aanu ku jirin naqdun mutacaarafun lacag laysla yaqaano waxaan doolarna waa lagu iibiyaa shilinna waa lagu iibiyaa lamaba kala garanayo ama birna waa lagu iibiya xabashigii shilinna waa lagu iibiya kolkaasuunbay waxay yidhahdeen un saddex kun baan kaa siiyey iyo waayahay waa saddexda kun toloma shilinka mise waa birti lamama kala sheegin hadda qadarkii waa la sheego waa saddex kun inuu wixii saddex kun yahay waa laysla sheegay laakiin wixii lama sheegin ma dollar baa maxaa ma bir baa mise waa shilin lama kala sheegin ma ansaxay maxay yidhahdeen waa la isqabsanaya waxaa laga yaaba inuu shilinka tira bir baan sheegay waabanay dhacda sacuudiga ayaa arrin noocaasi ka dhacda oo xujaydii de halkan iyagu doolar unba maarata xujaydu sitaan moogta doolar bay la socdaan iyagu soomaalida halkaa joogtaana de riyaal bay ila sacuudiga wa ka laga riyaal bay marka waa la heshiyo kun baa lagu heshiy wadaadkan soomaaliga wuxuu qabaa saddex kun oo doolar inu waxaan lagula heshiy ninkaa kale ee sacuudiga saddex kun oo riyaal inuu bixiyo diyaar u yahay hawshii markay dhammaatay ee lacagtii la kala qaadanayo sadex kun oo riyaal soo saar sadde kun sideed boqol oo doolar kun xataa ma dhamo de meeshii mashaqaa ka dhacda marka haddii waxani muran ka imanayo oo aan mutacaaraf jirin waa in la caddeeyo haddii laakiin curuf jiro wax laysla yaqaano uu yahay dee curfigii baa lagu xambaaray fain baacahu biamani mucayanin lam yarahu facalaa qowleyni lacagta uu wax ku iibsanaya hadday lacag mucayana tahay kunkaa doolar oo kun cayiman ay tahay ee aanay ahayn un kun doolar aragtidii ma la shardiyayaa ru'yadii ma loo shardiyayaa sidii bayculmucayanka aynu u shardiyeynay amankii mucayanka ahaana ru'yadii ma loo shardiyayaa dee waa qowleynkii qadiimkiiyo jadiidkii ubaa ku sugan silcadii mucayanka ahayd waa inagi lahayn jadiid ku xule waa in la arko sifa kuma filno lacagtii mucayanka ahayd war kun doolar baa guriga ii yaale kunkaa igaga iibi anigu ka miyaan arkay kunkiima in la arkaa shardia mise shardi maaha ila imika waaad ku iibsanaysaa waa kunkii guriga yaalay ee maad odhan waxaan kun doolar igaga iibi ee waxaad tihi kun doolar kun baa ii yaale kunkaa igaga iibi kol haddaad sidaa tidhi kunkii waa in la arko jadiidku wuxuu ku leeyahy kunkii oo aan la arag oo aan mari ahayn iibkii ansixi maayo fain baacahu biamani mucayanin aman mucayana hadduu ku iibiyo oo lam yarahu aanu arag baayica ama mushtarigu facalaa qowlan laba qowl baa ku suganoo waa labadii qowl soo aragtay qadiimkiiyo jadiidka ah ee raajixoodana soo kala baratay walaa yajuuzu baycu bayci asixi maayo biamanin lacag lagu iibiyay ilaa ajalin majhuulin wakti aan la garanayn la qabsaday waar iga iibiyo kun doollar iga sii deetana go-ahay insha sugi oo goormaad bixinaysaa insha allah ad waan soo dadaali waan soo dadaali de marka waa ilaa goorma adu yani insha allah waxaan rajaynayaa wakti dhowr bil saddex bilood afar bilood wa bila kooban ku bixiya insha allah bilo kooban de kooban waa inti maad sheegi marka waa ajal majhuula ajalkaa majhuulkii samankii buu majhuul ka dhigaya ilayd marka wuxuu dib u baxo lacagta waa la kordhiyaa soo marka waxaan in lagaa sugayo de way kordhaysaa oo qiimo qiimaha oo lagugu dalaacaya markaad naqad ku iibsanaysana qiimo caadiya ah lagaagay mar kale oo lagugu dalaacaya markaa ninkani imika kol hadduu lacag ti muajal ka dhiga ajashiina aan la garanayn kaanahu baaca biamanin majhuul sidii nin markaa aman majhuula kaaga iibiyey ayuunbuu noqonaya kalbayci waa sida qofku iibiyo oo kale marka mushaaharaadku soo dhacaan iska dhe marka mushaaharaadku soo dhaaan ma soo dhacaan wallahi marna way soo taqadumaan marna waa taahuraan marna waa marka wixaa la garanaya maaha socon maayo cataagu berigii hore wuxu aha baytulmaalku xoolaha dee ummaddaa loo qeybin jiray marka cataa baa la ohan jiro waqtulcataa baa lo waqtigii markaa la qeybinayay raashinkii baytulmaal kusoo ururay iyo lacagihii wixii yimid marka waktiga la qaybinayo ayaa ku siin doonaa buuli marka la qaybiyo de goormaa la qaybinaya la garan maayo wa bayci xabali xabalati ayaa isaguna kamid ah fii qowli shaaficiyi marka aynu ku socono imaamu shaafici sidii xabalulxabalaha u fasiray wa huwa waxa weeye an yabiica biamanin inuu lacag ku iibiyo ilaa an taxmila haadihi naaqatu lacagtaasoo la bixin doono marka ay hashari ay qaado ur qaado ama maaratay maaa rinto <laughs> marka ay rinto iska dhe wtlilmhi mesh ku jira maa urjiif bu laohanay walashi wii ku jiray maaa laohanaya ma urjiif baa mise wa kale haddii urjiif ur qaadana dha ilaa an taxmila haadihi naaqatu ilaa inta ay markaa hashani ka rimayso oo watelida haddana ay dhalayso oo haddana wayaxmila waladuha waxa ay dhashay uu isaguna rimayo lacagta waxaan ku siinayaa buu yihi waaan waan kaa lacagta waaan kaaga iibsaday waa goorma hashaasi markay rinto ay dhasho ee ti ay dhashay ay rinto ayaan ku siinaya dee ma banaano oo waxaan la garanaynin waktiga arintaasi ay dhici doonto markaa xabalulxabalaha saasuu ku fasiray imaamu shaafici tafsiir kaley leedahay oo insha allahu tacaala aynu markaa dib ka sheegi doono hada wsala اllah waslm calaa nabiyina mxamed wallah aclam